بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد cashirkeennu wuxuu ka bilaabanayaa suuratu alaclaa ama sabix isma rabbika alaclaa suuraddaasi say culammadu u badan yihiin waa suura makiya ah kuna soo degtay nabigeenna sala allahu calayh alih wasalam wakhtigii uu maka joogay culummada qaarkeed sida xaafid ibnulujawsi iyo ijmaac bay soo guurinayaan inaan khilaafba ka jirin qaar ka midana nin taabiciinta ka mid ahay oo daxaak la yidhaahdo bay ka soo guurinayaan inuu yidhi waa madaniya oo madiinay ku soo degtay laakiin ma sugna inuu saa yidhi leanna waxaa warkaa ka soo sheegay nin la yidhaahda jawaybir cani daxaak wax ka wariya jawaybirna warkiisa lama qaato in hadday hadduu maga sheegu ahaa baasha beentaa saa darteed tafaasiirta riwaayaadka lagu wariyo kuwa ugu daciifsan waxaa ka mid ah jawaybir cani daxaak can ibni cabbaas waxba laguma saleeyo waxna lagama dhagaysto fii saxiixi اlbukhaari waxaa ku sugan deliil caddaynaya suurat اlaclaa inay soo degtay xilligii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu maka joogay nabiga intaanu hijroonin saxaabo dhowraa ka horreeyey hijrada oy ka mid ahaayeen camaar ibni yaasir iyo muscab ibni cumayr iyo kasii horeeyey saxaabiga la yidhahdaa bara bni caazib raggii reer madiine ee da'yar tahay ee yaryaraa buu ahaa wuxuu leeyahay nimankaasaa noo yimid islaamkayna soo gaarsiiyeen nabigu intaanu madiine iman nabiga oon madiine iman yaa suuradahan madiine ku sii bartay waxaa ka mid ahaa isma rabbika alaclaa anoo aqaana oo bartay buu nabigu madiine noogu yimi sala allahu aleyh ali wasalam taa waxay ku tusaysaa waxay ahayd suurad marka ku soo degtay saxaabadii loo diray risaalada iyo dacwada inay gaadhsiiyaan madiinena ay sii qaadeen dadkii islaamayna ay barteen nabigoon hijrooninoon madiine wakhtigeediiba la gaarin saas darteed baa sida saxdii suuro makiya weeye oo ku soo degtay nabigeenna maka markuu joogay sala allahu calayh ali wasalam soo degitaankeedu waxay ku xigtay ida shamsu kuwirad ama suuratu takwiir labada magac midaa tiraadaba suuraddaa markay soo degtay waxaa ku xigtay suurad ahaan suuradda sabbix isma rabbika alaclaa iyadana waxaa ka dambaysay oo ku xigtay wاlleyli idaa yakshaa wannahaari idaa tajalla saasay aimada sida ibnu jazin iyo zamakhshari iyo ataahir ibni caashuur iyo dhammaantood leeyihiin ay sheegayaan magaceedu dib waa suuraddu aayadda u horeysaa loogu magac daraa oo ah sabbix isma rabbika alaclaa kutubta axaadiid iyo riwaayaadka sunnadana iyadoo magacaa intaa wada dhammaystiran way ku soo aroortay laakiin magacay caanka ku tahay ee masaaxiiftana ugu qoran inta badan kutubu tafsiirna ay cinwaan uga dhigaan waa isla magacaasoo la soo gaabiyey oo qaybta hore laga gooyey suuratu aclaa in la yidhaahdo oo kelimaddan aayadda hore ugu dambaysay sabbix isma rabbika alacla suuratu aclaa in la yidhaahdo la soo gaabiyo mararka qaarkoodna suuratu sabix baa la yidhaahdaa oo ereyga u horeeya ee tasbiixda ah ayaa loogu magac daraa sida caaishiya laga warinayo cinda abi daawuuda waatirmidiyi raxmat ullaahi calayhim jamiican sababtoo ah wax qaar waxay yidhahdeen sabix waxaa loo yidhaahdaa waa suuradda keliya ee amar tasbiix la amraya ku bilaabatay suuradaha tasbiixda ku bilowday waa badan yihiin saan arki doonno laakiin iyadoo la is-amrayo oo amar ah suuradda keliya ku bilaabatay weeye imaamulbukhaari isagu sabix sabixisma rabbika laclaa magacaasoo wada socdu isagu tafsiirkiisa oo ka mida kitaabkiisa saxiixuulbukhaari uu u magacdarayaa suuraddani fadaa'il gaara ma leedahay munaasabaad gaaray leedahay laakiin maanan arag fadli asaxay oo sheegaya ajir gaarahoo laga helayo markay fadliga ajir lagu fasiro ajirkaa guud ee qur-aanka maahane ajir gaarahoy leedahay oo waxay ciddii aqrida waxaas iyo waxaasay heli la yidhi oo sugan maanan arag laakiin khasaa'is way leedahayoo nabigu waa jeclaan jiray baa lagu soo uruuriyaa sala allahu calayh aalihi wasalam waxyaaba ay gaar u tahay baa jirta salaadda marka la sujuudayo markii nabiga ay saxaabadu weydiiyeen sujuudda maxaanu aqrinaa suuraddanaa soo degtay salaadana de markaa lagu farad yeelay wuxuu yidhi ijcaluuhaa fii sujuudikum sujuudda subxaan rabbi allacalaa dhaha waxaa kaloo nabiga calaislam ka sugan haddii uu aqriyo sabbix isma rabbika laclaa amarkaas wuu ajiibi jiray subxaana rabbi allaclaa buu dhihi jiray sabbix isma rabbika alaclaa markuu aqriyo xataa isagoo salaada ku jira subxaana rabbi allaclaa buu dhihi jiray amarkaa la yidhi ilaahay u tasbiixso isagoo fulinaya rukuucda sujuudana ha lagu aqriyaa la yidhi jumcada waa ku aqri'i jiray ciiddana waa ku aqri'i jiray saxaabada waxay leeyihin hadday isku soo aadaan jumciyo ciid labadaba waa ku aqriin jiray jumcadana waa ku aqriyi jiray ciiddana waa ku aqriyi jiray halkaa waxaa ka garatay hadday isku soo aadaan ciid iyo jumco labadaba waa tukan jira nabigu sal ly slam saasuu leeyahay saxaabiga xadiidka ka warinaya cinda imaami muslim fii saxiixihi waa nucmaan ibni bashiir radi allahu anhuma canhuma waardaahuma nabigu watarkana waa ku aqriyi jiray saddexda u dambaysa salaatuleylka ta koobaad sabbix isma rabbika alaclaa buu ku aqrin jiray ta labaadna qul yaa ayuha alkaafiruuna buu ku aqrihi jiray suuraddaas ta saddexaadna qul huwa axad buu ku aqrihi jiray saa darteed nabigu munaasabaad badan buu ku aqrihi jiray sala allahu calayh alih wasalam ay sunnadu tahay in la akhriyo qaybna maadaama amar ay tahay culimmada qaarkood iyo madaahibta curfigoodu ay waajibaad ku dareen bimacnaa madhabka xanaabiladu farad iyo waajib iyo sunnay salaadu leedahay halka shaaficiyadu farad iyo waajib isku mid yihiin tasbiixdana ay sunanka iyo waxyaabaha sunnadaa ka mid tah wax waajibka iyo sunnada u dhexeeya faradka iyo sunnada u dhexeeya oo waajiba curfiga madhabka xanaabilada way asbaab gaaroo asaxday oo suuraddani ay ku soo degtay ma jiro hal xadiid baa la wariyaa oo min xadiid ibni cabbaasin ah radia allaahu canhu wa nabigu inuu akhrin jiray intaan waxyiga fara badani soo degin laakiin ninkii aan idiin sheegaya mar dhow waa طariiqi jawaybir can idaxaak can ibni cabaas wax sugan ma lahoo sal sabab gaara intaas kadib suuraddu waa sagaal iyo toban aayadood sagaal iyo tobanka aayadood waxay ka bilaabataa sabbix isma rabbika alaclaa suuraddani waxay ka mid tahay toddobada suuradood ee qur-aanka tasbiixda ku bilaabata suuradda u horeysa waa subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam suuradda labaadna waa suuratu alxadiid sabaxa lilaahi maa fi alsamaawaati waalard wa huwa alcasiizu alxakiim labada ku xigtana suuratu alxashri iyo suuratu saf weeye oo labadu waa sabaxa lilaahi maa fi اsamaawaati wamaa fi اlard wa huwa alcasiizu alxakiim labada ka dambaysana waa suuratu اljumuca iyo taqaabun oo labada yusabixu lilaahi maa fi اsamaawaati wamaa fi اlard toddobadaas suuradood suuraddanaa toddoba ku ah marka sabbix isma rabbika alaclaa waana suuraddii juskii ugu dambeeyey ku jirtae soddonaad marka suwarkaas haddii la iطlaaqa curfiga culimmadu musabbixaadka iyada iyo israa lama tiriyo kuwan sabaxa iyo yusabbixu ah kuwaasaa la tiriyaa laba hadday siiqada carabiga markay ka hadlayaan waxay idhaahdeen laba waa ficil maadi labana waa ficil mudaaric midna waa ficil amar midna masdar wey tasbiixdan sabbix u tasbiixso oo nasaho xumaato dhan ka ilaali isma rabbika rabbiga magaciisa alaclaa ee sarreeya allaha sarreeya ee korreeya darajo iyo maqaamba u korreeya jiha uu jiri iyo jiritaan ahaanna u korreeya ee kor jira carshigiisa ka sarreeya u tasbiixso magaciisa waxaad ka tahirtaa ood ka huftaa wax kastoo ceeb iyo dhaliila ah, wax kastoo xumaan iyo naqsi ah waxaadna u sugtaabay xambaarsan tahay wax kastoo wanaag iyo kamaal iyo dhammaystir iyo ammaana taasaa la is-amrayaa saas darteed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam subxaana rabbi allaclaa buu dhihi jiray waxyaabaha sunankayna ka mid tah min baab alqiyaasina waxyaabihii dikri la ys amro in la xuso dikrigii markii aad aayadda amarkaa soo marto way fiican haddii aad salaad ku jirtana aayaadka raxmadda haddaad soo marta iyo cadaabka kuwa raxmaddana ilaahay inaad weydiisato naxariistiisa kuwa cadaabkan ilaahay ka magangashana nabigu salaadaha sunanka way kaga sugan tahay keliya culimmadu waxay ka doodaan in faatixadu aanay ku jirin oo ma marka shuruurteeda waxaa ka mid ah si ay u asaxdo almuwaalaatu in la xiriiriyo aayadaheeda haddaad duca dhex gelisaayey xiriirintii faatixada ee ragni ahaan loo rabay baa burburaysa kadibna faatixadiina dib ka soo bilowday noqon khilaafkana salaada in laga baxo meelaan muran gelin bay ku fiicanta tasbiixda qur-aanku marna waa la is amray marna khalqiga ilaahay ee tasbiixsadaa laga sheekeeye marka lays amrayo marna tasbiixda si guud baa laysu amray marna wakhtiyo gaara lays faray oo ilaahay in loo tasbiixsadaa layska doonayaa sida guud laysu amray nabigaa lala hadlayayoo waxaa la yidhi watawakal cala alxayi aladii laa yamuutu wasabbix bixamdih wakafaa bihi bidunuubi cibaadihi ilaa akhirka aayadda wasabbix bixamdih u tasbiixisa adoo ku dheehan mahaddiisa uga mahadnaqaya nicmooyinkii hore iyo tan tasbiixda uu ku waafajiyey lafteeda waqtina kuma xirnaa tasbiixda alla isamra iyo tawakulkaas fasabbix bixamdi rabbika wa kun min asaajidiin ilaahay u tasbiixsa adoo ku mahadinaya fasabbix bismi rabbika alcadiim rabbigaa weyn magaciisa u tasbiixsoo nasah nabigu alai slam taana waa tiiu yihi suurat lwaaqica ou yidhi ijcaluuhaa fii rukuucikum rukuucda ku akhriya tanna waa ka mid sabbix isma rabbika alaclaa wakhti gaara la isma farin aayadka qaarkoodoo waxaa jira awqaadda qaarkeed ilaahay in loo tasbiixsado la is-amrayo waxaa ka mida ah, wasbir calaa maa yaquuluuna wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi wa qabla اlguruub qoraxdu intaynan dhicin iyo intaanay soo bixin aayad kaleoo lamidaa jirtoo qabla طuluuci الshamsi wa qabla guruubiha wa min aanaaءi اlleyli fasabbix wa aطraafa الnahaari lacalaka tarda in qoraxdu intaanay dhicin iyo intaanay soo bixin baabul amarka waa ku timid awqaadda gaarkaa iyo habeenkii saqda dhexe marka gaar ahaan qaybta dambe la gaare ee ilaahay sabaa uu dunyaaga uu imanayo sidaa wasabbixuuhu bukratan wa asiilan subaxii iyo galabkii waa xilliga isbeddelka habeenkii iyo maalintu mid walba soo gelayo inaad dikri ilaahi iyo tasbiixiisa ku bilaabato oo ku furfurataa lagaa doonayaa wa min alleyli fasabixu wa adbaara asujuud ama wa idbaara alnujuum idbaar anujuum waxay yidhahdeen habeenka qaybtiisa dambe waaye adbaara sujuudina salaada markii aad sujuudda kasoo toosta xataa sujuuddii waa tasbiixsatay ma sujuudda gadaasheeda oo tasbiixdii sujuudda ahba mise sujuudda gadaasheeda salaada gadaasheed baa loo jeedaa siay axaadiidu ku soo aroortay labadaba inay camimtana waa dhici kartaa intaana waa aayado qayb ka mid ah in mararka qaarkood qur-aanku si furan ee si wakhtiyo gaara la xusayaba in tasbiixda ilaahay laysku faroo laysku amro qur-aanka marna waxaa laynooga waramaa iyo khabar ilaahay inay khalqigiisu u tasbiixsadaan iyadoo furanoo mutlaqa iyo iyadoo wakhti ku qaydan labadaba iyana qur-aanka laynoogu sheegay sabaxa lilaahi maa fi اsamaawaati wma fi اlard wahuwa alcasiizu اlxakiim ama wاlardi wahuwa alcasiizu اlxakiim in yusabixu lilaahi maa fi اsamaawaati wma fi اlard wakhti gaara kuma koobna marna waxaa la yidhi fasubxaana allaahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun markaad galabaysanaysaan iyo markaad waaberiysanaysaan labadaba ilaahay baa xumaata ka nasahan marka subax iyo galab waana lays amray khabar ahaanna waa laynoogu sheegay marka awqaadda ay fiican tahay tasbiixda inaadan halmaamin bay ka mid tahay qur-aanku mar kale ilaahay wuxuu ka sheekeeyey khalqigiisa u tasbiixsada si guudna waa loo sheegay si gaarana waa loo sheegay laakiin aan kala qaadna tasbiixdaasoo marna waa tasbiixu alkhalqi marna waa tasbiixu alkhaaliqi ilaah isagoo inuu sammaano oo xumaata iska nasaho qur-aanka waa ku soo aroortay subxaana rabbika rabbi اlcizati camaa yasifuun subxaana rabbiga rabbigaabaa nasahan khabarna ma aha iyo subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami waa qowl ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu uu xumaatay iyo ceeb oo dhan isaga nasahayo isaga hufayo isaga tahirayo midda khalqigiisa si guudna waa laynoo sheegay waynu soo marnay sabaxa lilaahi maa fi اsamaawaati wamaa fi اlard ilaahay waxaa u tasbiixsada waxa dhulka iyo cerka ku jiroo dhan khalqigiisa ah yusabixu lilaahi maa fi الsamaawaati wamaa fi اlard tusabixu lahu الsamaawaatu الsabcu wاlأrض waman fiihin wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum cirkiiyo dhulkaa u tasbiixsada iyo waxaa ku jira ma jira khalqiga uunka waxaan rabbi u tasbiixsanin laakiin idinkaan garanaynin say u caabudayaan ay ugu tasbiixsanayaan idinkaan garanaynin khalqigaa dhir iyo dhagax iyo geed iyo naflay iyo bad iyo bari joogaay kuwa dhulka iyo hawada yaacaya rabla wada tasbiixsanayaan si guud baa saa la inoo yiriyo basharkaiyo innaguba aan ka midna markii khalqigii ilaahay la kala qaadayna malaa'igta gaar baa loo sheegay yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun habeen iyo maalin bay ilaahay u tasbiixsadaan ma daalaan fain istakbaruu faاladiina cinda rabbika yusabbixuuna lahu biاlleyli waاnnahaari wahum laa yas'amuun kama daalaan waxaa laga hadlayaa waa malaa'igtii marka malaa'igtu ilaahay bay u tasbiixsadaa saas darteed aadan baan abuurayaa markuu yidhi qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku اdimaa'a wanaxnu nusabbixu bixamdik annagoo mahaddaada iyo tasbiixdaadiyo ku dheehan oo cibaadadaadii u taagan baa kownkaagay camiraynee kuwa dembi galo maxaad u sami miyaad abuuraysaa xikmadday weydiinayaan rabbi subxaana wa tacaala rususha baa laynooga xikaayooday iyagoo rabbi u tasbiixsanaya nebi daawuud iyo ilaahay junuudduu siiyey wasakharnaa maca daawuuda aljibaala yusabbixna waatayra marna jibaashiiyo boorihii maxaa lagu yidhi awibii macahu waطayra waalanaa lahu lxadiid nabi yuunus baa laga sheekeeyeoo nabi maxamed baa laga sheekeeyey labadaba nabi yuunus waxaa la yidhi subxaanaka laa ilaaha subxaanaka inii kuntu min aaalimiin nabi maxamedna waxaa la yidhi wa subxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin waxaad dhahdaa subxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin tasbiixda mu'miniinta laga sheekeeyey waa malaa'igtii waa ambiyadii waa dadkii mu'miniinta ahaa khalqigii guud ee kale marka laga soo tago muminiinta lagu tilmaamay wayaquuluuna subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula waxay yidhaahdeen rabbiga yaa xumaata ka nasahan rabbi xumaata waa ka hufan yahay ceeb iyo dhaliil looma quuro mana agmarto aayadkii daawuud aan sheegaynayna buurihii iyo shimbiruhu inay tasbiixsadaan baa ayagana gaar loo magacaabay inaa sakharna aljibaala macahu yusabbixna waطayra waalanna lahu lxadiid buurihii iyo shimbirihii baan u fudaynoo la tasbiixsanaya haddaba buuruhu inay tasbiixsanayaan waa la magacaabay shimbiruhu inay tasbiixsanayaanna waa la magacaabay waa khusuuska bacda alcumuum si guud markii loo sheegay baa si gaarana loo sheegayaa khalqiga qaybo kalaa la magacaabayoo xataa markuu roobku da'ayo buuxan weynee yeera maxaa dhahaan mararka qaarkood onkad maxaa kaloo la yidhaahdaa bugacna waa la yidhaahdaa jacdatan waxdishana waa la yidhahdaa ama biriqdhe jacdiiyo biriqdaa isku mida soo ma hanqadhna waa la yidhaahdaa maxaa saddexaad afraad hanqadh iyo gugac iyo unkad waa isku mid hillaacu isaga maaha de giftiinka waa hillaacu isaga laftiisu uu tasbiixsanayaa wayusabbixu الracdu bixamdihi wاlmalaa'ikatu min khiifati isaga laftiisaa tasbiixsanaya ahlu jannuhu jannada hadday galaan tasbiixda adduun keliya ma ahee aakharana waa lawadi dacwaahum fiihaa subxaanaka allaahumma wa fiiha salaam xataa jannadaa tasbiixda lasii wadi doonaa marka tasbiixda sidaa muhimadda u ah intaasi waa tusaalaune ba ilaahay khalqigiisii marna isaguna wuu istasbiixsadaa khalqigiisoo dhanne si guudna waa laynoogu sheegay dhammaantood si gaarana in badan baa laynoo magacaabay intaan la magacaabinna si guud baa lagugu sheegay intaa ka gara waay siyaqa qur-aanka ku soo arooree tasbiixdu inta badan mid walba macnay xambaarsan tahay macnay faa'iideynaysaa ilaahay u noqonaya oo ay xambaarsan tahay ma koobi karno laakiin saddex afar shan waxaan ka gaarna aan sheegno qayb waxay tilmaamayaan allah keliya inuu yahay bay ku lamaan yihiin oon ilaah kaleoo lala caabudo iyo rabbi kaleoo la barbar dhigo adduunyadiiyo kownka la maamulaa uusan jirin ma اtakhada allaahu min waladin wma kaana macahu min ilaahin ida ladahaba kulu ilaahin bima khalaqa walaclaa bacduhum calaa bacd subxaana allahi cama yasifuun waxay tilmaamayaanoo ilaahyo kalaa jiraah in ilaah kale uu labaad uu jiro ilaahay waa ka hufaya waxdaaniyadiisu waa keligii ilaahnimadiiyo rabbinimada in cid kale la yeelato waa meel kaga dhacbay ku tahay umkaagi baa lagula abuuray waana lagula maamulaa amarkana waa lagugu haystaa awooddiina waa lagugu qabsaday ilaahay waa ka hufanya waxay tilmaamaysaa aayadda iyo aayaadka lamidkiihi waxdaaniyada ilaahay iyo kelinimadiisay aayaada ay ku lamaan yihiin qaar ka mida ah waxay ku lamaan yihiin uunka iyo abuurka isagu inuu la keliyoobay markii laga soo sheekeeyey dhowr meelood baa qur-aanka lagaga sheegay markii laga soo sheekeeyey aadamaha suu abuuray fakasawna alcidaama laxman uma ansha'naahu khalqan aakhara fatabaaraka allaahu axsanu alkhaaliqiina soomahayn soo ilaahay keliya abuurkii laguma sharfin mid kalea lagu yihi subxaana aladii khalaqa alaswaaja kulaha mima tunbitu اlardu wa min anfusihim wa mima laa yaclamuun ilaahaygii wax walba lamaanaha abuuray dhadig laboodka ah kuwaasoo idinka iyo dhulku wuxuu soo saaroo dhanba wada ah allahaasaa ka nasahan in khalqigiisa lala wadaagiyo abuurkiisa mar waxaa laga sheekaynaya la xidhiirtaa ilaahay wax kastoo uunkanuu sameeyo inuusan ciyaaru samaynin ay xikmad iyo ujeedaha muhimuhiima ka dambayso ilaahayna uu ka hufan yahay wax bilaashoo bilaa macnaa inuu abuuro oo wuxuu abuuray khalqigiisa xikmad la'aan uu noqdo ilaahayna aan lagu tilmaami karino dee xikmad la'aan iyo ciyaar iyo bilaash wax loo abuuray ceeb ay tahay iyo naqsi ay tahay waxaa ka mid a aali cimraan aakhirkeeda aayaadka la akhriyo ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari wma anzl allahu min الsamaaءi min maain faxya bihi اlarda bacda mowtiha wabaha fiiha se khalday aladiina yadkur soo wad ويتفkرuuna في khلق والأرض maxaa ku xiga rabbanaa ma khalqta hada baaطila subxaanak ilaahw bilaash macno darro umaadan abuurin subxaanaka waad ka hufan tahay inaad macno darro wuxuu abuurto ilaahay afcaashiisii iyo waxaa sharciguu jideeyiiyo ficilkuu sameeyiiyo khalqigiisu inuusan bilaa xikmad ahayn xikmad ay ku salaysan tahay bay tilmaamaysaa mararka qaarkood tasbiixdu waxay la socotaa ilaahay qudradiisu inay taam tahay oon cajzi iyo taagdarro iyo etaaldarro uu ka hufan yahay bay mararka qaarkood nagala socotaa laa ilaaha ilaa anta waxaa ka mid aan leeahay wamaa qadaru llaha xaqa qadrih waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaamati wasamaawaatu matwiyaat biyamiinih subxaanahu wa waxay la wadaajinay ka hufanya waxaa laga soo sheekeeyey ilaahay qadradiisii iyo awooddiisii xaqeedii mayna siinin isagoo dhulkoo dhan iyo samooyinkiiba gacantiisa ay ku jiraan iyagan yaryarkee ku dhex nool iska daaye cirkii ka korreeyey iyo weynaa iyo dhulkii ka hooseeye weynaa intaba gacanta ilaahay ay ku jiraan baynan qudraddiisii iyo awooddiisii iyo qadarintu lahaa aynan siinin ilahay hadda kuwa ah wax kama samayn karo suu raba kama yeeli karo tacjiiz ilaahay la tacjiizinaya way subxaanah waa ka hufan yahay inuu intaa maamuli waayo awooddeedana yeelan waayo intaa iyana kaloo ka midahoo ilaahay sidqi run uu sheegayo waxba dulmiin bicadliyah laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aaalimiin ilaah kale ma jiran adiga ahayn waad ka hufan tahay adigu laakiin anaa dulmi sameeye nabi yuunis wey adigu badda laygu tuuray iyo xuudka illiqay iyo badda salkeeda igu aaday dulmi iguma aha waxaanan samaynna layguma samayn anigaa khaldamay adigu ma khaldantid cidna ma dulmidid waad ka hufan tahay inaad cid dulmidee anigaa khaladkeeda iska lahay oo garowsan subxaanaka innii kuntu min aaalimiin qaala ilaahay subxaana watacaala sidqahu iyay ka hadlaan intaas tusaalayow ha noqoto inta badani siyaqa iyo qaababka tasbiixda qur-aanku ugu timid mid waliba waxay ku lamaan tahay sifo ilaahay sifaadkiisa ka oo u gaarka ah ama naqsi iyo ceeb laga hufayo iyo cagsigeeda oo kamaal iyo ammaan loo sugayaa bay ku lamaantu ay xambaarsan tahay intaasana soo sheegnayna tusaalaha ahaato marka sabbix tasbiixsoo ka huf cilad iyo ceeb kasta naqsi iyo xumaato kasta dhaliil iyo waxkashee kasta isma rabbika rabbiga magaciisa alaclaa ee koreeya alladii allihii khalaqa abuuray oo fasawaa simay mid waliba khalqigiisa mid isu dheelitiran ka dhigay khalqi waliba qaabku u abuuray wixii loogu talagalay ee xikmad ahaa iyo juriye joogitaankiisii baa ilaahay dhammaystiray si guud baa khalqiga aayaddaas looga hadlay si gaarana insaanka looga hadlay ilaahay inuu dheelitiray oo isu dhammaystiray bal weliba uu ka dhigay sidii ugu fiicnayd khalqigiisa ugu qurux badnayd uu ka dhigay suurat alinfitaar waxaan ku soo marnay aladii khalaqaka fasawaaka facadalaka fii ayi suuratin maa shaaa rakabak allihii ku abuuray ee ku simay ee ku toosiyey oo siduu doonana muuqaalkaaga ka dhigay kuu sawiray waxaa kaloo ilahay qudsi waxay nebigu ka sheekeeyey fii suurati اlkahfi labadii nina ninkii beerta lahaa labada beerood kibray iyo ninkii muuminka ahaa ee ka xoolay iyo dadyaraa iyo waaninaya wacdiyey ninkii waaninayay wuxuu xasuusinayey si ilaahay intuu u abuuray uu u sibay isugu dheelitiray qaala lahu saaxibuhu wahuwa yuxaawiruhu akafarta biاladii khalaqaka min turaabin uma min nutfatin uma sawaaka rajula nin kaa dhigayee qofkaa weynee intaa fikiraya intaa la-eg adoo asalkii aabbaha ciidaha oo ciid laga abuuray adna candhuuf lagaa abuuray haddana qofkaa weyn lagaa dhigay miyaad xasuusan la'day rabbigii intaa kuu nicmeeyey ood u shukrin la'da khalaqaka wuxuu yidhi uma min nudfatin uma sawaaka rajula ilaahay su aadamaha u simayna sida ugu fiican inay tahay suuratu tiin baan ugu tegi doonnaa laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin joogga ugu qey wanaagsan oo isu dheelitiraanta ugu wanaagsana baanu ka abuuroon ka dhignay halka qaar beerka ay ku socdaan qaarna boqolaal lugood leeyihiin qaarna afar ay leeyihiin qaarna iyagoo laba leh sida aadamaha aanay u toosnaynay si uga kala qalloocsan yihiin aadamaha fii axsani taqwiimin baan ka dhignay waladii allihii qadara wax jaangooyee qadaray oo fahadaa haddana tusay oo jidkii ku hanuuniyey dilaalatan waay ilaahay cid walba wax u qadaree u qoondeeyey intaanu ifka imanee abuurmin haddana wixii loo qoondeeyey iyo jidkiisii ku toosiyey oo mariyey halkii uun ku ilhaamiyey oo qalbigiisa ku riday kulun muyasarun limaa khuliqa lahu waay qof walba wixii loo abuuray baa loo fududeeyaa ilaahay wax walba inuu qadaray wax walbana uunkan qadar jaan go-an lagu abuuray meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay inna kulla shayin khalaqnaahu biqadar annagu wax kasta waxaan ku abuuray biqadarin aayaddaas hadday laqbadu kaa xumaato muctasili baad noqonaysaa inna annagu kulla shayin wax kasta khalaqnaahu waanu abuuray biqadarin baan ku abuurnay waay haddii wax yarkaa iska dabamaraan oo ficilka khalaqnaahu jumladan kulla shayin ti aad sifa iyo nacti uga dhigto innaa annagu kulla shayin shay kasta shaygaasoo khalaqnaahu aanu abuuray biqadarin buu ahaaday wixii aanu abuuray baa qadarnaa halkaa waxaa ka soo bixi waxaanan abuurin ma qadarin waxaana ilaahayn cidaan allahayn waxay abuurtay baa jiri kara madhabkiiha sharka ilaahay ma abuurin walidaalika tafaasiirta muctasilada sida zamakhshari iyo markaad marta kashaafkiisii iyo ayadahan oo kale saa kalay u fasirayaan ay tartiibka ugu hoosgelinayaan markaasa waxaa laga yaabaa adoon madhabka ka dambeeya garanayn intaad tafsiirkiisa iska soo qaadato ood cashir ka soo diyaariso inaad waxaa dadka ugu fasirtaan laga yaaba saa darteed dadka dalabadaa hadda mushkilad baa taagan ninkii waxbuu baadhayaa gogol buu iska geli waxbuu waraaqa ka soo daabacan xataa mashiicaa gelisa ma yaqaan boqoryaha sunnada inkirsan baa geliyey ma yaqaan muctasiladiii aahaar baa ka noolee maraadkoodii waxan ma yaqaan waxbaa meesha ku qoran hadalka sida loo qorayn baa cajabin uu iska soo qaadan tafaasiirtii iyo kutubtii horena waxaa jiri jiray caqiidada iyo usuululfiqiga iyo tafaasiirta iyo shuruuxda xadiidka iyo dawaa'iftii qolo walba kutub bay qortay sharaxa axaadiida mushkilulaxaadiid kutubulcaqiida usuululfiqhi tafaasiir bay qoreen haddaad cashirkii maanta ku muctazila ka soo diyaariso berrina mid zaydi ah ka soo diyaariso maalinka saddexaadna mid ibaadiyo ah ka soo diyaariso waxaad akhriyaysa muxuu noqon soo wax kulubkaan oo isugeynoo jawada burgo daba go-aan noqon maayaan saas darteed ciddaad wax ka qaadanaysa kutubkiisa akhriyayso marka hore isagaa la eega websaytekaada wax ka soo guurinaysana horta cidda leh baa la eegaa haddii kale beliya baas baad gacanta u geli waxaa la yidhi ninkii culimmada waagi hore qofkii waxuun iska soo qaata waxay dhihi jireen xaatibu leyli waay qof habeen xaaba gurto waay habeen xaaba gurtaa mataqana waxaa laga wadaa xaabada ta iyo ta ma kala yaqaano meeshuu ku dhiman iyo meeshuu dheef ka helina ma kala garanayo wey habeen buu xaaba guranayaa iftiin badan ma lehee abeese cad buu qori xaaba moodi markaasuu ku dhegi qoriga qaaduu dhigi markaasay dhag ka siinay dili habeen xaaba gura marka kitaab ninuu qoray oo sun ah baad ama website kala soo bixi wax sunna suntii baad ku jiranay caqiide ahaan ku dhiman kartaa saas darteed aayaddan tusaalahaan baa ay jiitay mawduucaygii ma ahane inaa annagu kulla shayin wax kasta khalaqnaahu waanu abuurnay waay biqadarin qadar baanan ku abuurnay waxaa la qad jacala allaahu likulli shayin qadra wax kastaba ilaahay qadar buu sameeyey saas darteed arkaanuliimaanka maxaa ka mid ahaa wa an tuumina bilqadari khayrihi wa sharih arkaanul iimaanka lixda ah marka deliilkooda qur-aankaa la sheegaya aayadda ugu caansan inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar waay ad kutubta mukhtasaraadka caqiidada xataa ku arkaysaan nabi muuse markii la weydiiyey qaala faman rabukumaa yaa muusa fircoon yidhi muxuu u jawaabay qaala rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa jidkiisa tusay xayawaankaa ilaahay baa abuuray inay noolaadaan ay risiq cunaan buu ku abuuray risiqoodii say u raadsan lahaayeenna wuu ku ilhaamiyo waa tusiyey insaankaa waa la abuuray inuu noolaadiyo risiq baa loo abuuray reer iyo ilme inuu yeeshaa loo abuuray waa lagu ilhaamiyeyoo waa la tusiyeyoo qaabka u doonan lahaa iyo jidku u mari lahaa waa la garansiiyey في suurati الشمس waduxaa baan ugu tegi doonaa fa alhamahaa fujuurahaa wa taqwaaha wuu tusiyey kay dembi ku gelaysay iyo kii kaleba waa la kala tusiyey marka fahadaadani hidaayatu dilaala weeye iyo garansiinta lagu ilhaamiyey jidkii wixii ilaahay u qadaray unbaad qaadi waladii allihii weeye soo saaray almarcaa waxaa la daaqo ee la cuna dhulka ka soo saaray waay fa kadibna ka dhibay qursaa'an burbur axwaa oo madoobaaday ilaahay baa soo saaray inuu soo saaray waxaan ku soo marnay fa ambatnaa fiiha xabban wa cinaban wa qadban wa zaytuunan wa nakhlan wa xadaa'iqa gulban wa faakihatan wa abban mataacan lakum waliancaamikum waxaanan soo sheegnay ilaahay qudradiisa cajiibkeeda inuu hal meeloo dhul ah oo hal roob ku da'ay intaasoo dhir oo kala midab duwan oo kala muuqaal duwan oo kale itaaliya awoodda duwan oo kala midhiya dhadhan duwan isku dhul isku biyo inuu ku soo saarayo oo markuu ilaahay ka soo sheekeeyey u yidhi sinwaanan wakhayris yusqaa bimaa'in waaxidin wanufadilu bacdahaa calaa bacdin fi lukul dhadhankeeduna isku wada mid maaha isku biyaana waraabiyey isku dhul goobna way ka soo baxeen labada geed ee isku taalle miiska hadda hortayda yaalla toban geed baa ka soo bixi toban nooc bay kala noqonayaan ciiddu waa ciiddii biyuhuna waa biyihii isku dhadhan maaha isku muuqaal maaha isku midab maaha isku manfaco maaha isku itaaliya awood maaha isku qara iyo dheerar maaha ilaahay baa qudraddaa iskale mataacan lakum waliancaamikum taasi akhraj almarcaa soo saaritaankii waay marka la soo saaro isagoo daraya oo daciifa oo qoyan buu soo baxaa kadib haddana wax yar kadib wuu soo koraa isagoo dhalaalaya oo ifaya oo aad u qurux badan oo taabasho macaan oo la wada jecel yahay wuu soo baxaa meel dhexa markuu gaaro uu istaagaayo wixii jiricsanaa ee dhalaalayay dhalaalkii baa baaba'a kadib inuu soo ingego oo soo yar caddaado yuu bilaabaa uma yahiiju fataraahu musfaran kadib intaa kadib wuu burburayaa wuu duugoobayaa dabayshiiyo cagtaa qaadaysa wax madow buu noqonayaa cagaar buu ku dhashay jaallana dhexduu maray madowna waa ku dembeeyey iyo burbur uma yahiiju fataraahu musfaran uma yakuunu xutaaman burbur buu noqonayaa maxaa halkaa layna tusaalaynayaa aniga adiga waay innagoo yaroo tabar daran baan dhalannay waan soo yarkacnay waan dhalaalaynay waan soo koraynay markaad dadhexa gaartay waad istaagtay dhalaalkiibaa yaraaday daabaa ku soo taabatay kadib dib baad u soo noqotay tirihii way yar caddaadeen madowgii waa ka baxay uma yahiiju fataraahu musfaran baad maraysaa kadib waad soo tabarbeeshay uma yakuunu xutaaman baad noqon sidaa un tahay sidaa u dhashay ee u weynaaday ee u duqoobay ee u burburay baad adduunkana tahay xutaaman markii eber eber noqdana adigana inaad dhimatay weey si roob markuu do'o dib loogu soo nooleeyo unbaadna qiyaamada marka lagu gaaro kadalika nukhriju lmowtaa way lacallakum tadakaruun marka nabaadkani innagaa dhalanayna inaan dhalannay dhulkaan ka dhalannay nabaadkuna dhulku ka dhalanayaa wallaahu ambatakum min alardi nabaatan uma yuciidukum fiiha wa ikhraajan nabaadku dhulkuu ka dhashay markuu burbura iyaduu ku daatay haddana roobkii daa iyadu ka soo baxay soo maah inagana asalkeeni aadan dhulkaa laynaga abuuray markaan dhimanana waa laynagu celiyey qiyaamadana waa laynaga soo saari soo maarti tusaalahani waa aniga adiga ama marka hore akhrajal marcaa baad joogtaa haddii laguba daayana fajacalahu gusaan axwa halkeedaa tegi fajacalahu kadib ilaahay wuxuu ka dhigay wuxuu ka dhigay markii dambana gusaa'an burbur axwa oo madow cawskii cagaara markuu duquubo inuu ku daatuu madoobaada sooma taasaa len ilaahay baa saa ka dhigay ajaal bay leeyihiin wakhti ay maraan bay leeyihiin wakhti ay koraan bay leeyihiin adigana aadamow sidaasaa tahay nicmona way kugu jirtaayoo adiga xoolahaagiiyo noloshaadi waad ku intifaacaysaa cashir iyo waayana waa kugu jiraanoo sidaasaad maraysaa cibro iyo qudrada ilaahay ood ku cibro qaadatana waa kugu jirtaa ood ku waansanto halbaa saddexdaba kuwa ah. kadib baa nabiga lala hadlay iyo waxyiga loo soo noqday sanuqru'uka waan kugu akhriyaynaa waxyiga qur-aanka oo falaa tansaa halmaami maysid ilaa maa shaa allaahu wixii ilaahay uu doono inaad halmaanta maahane inahu alla yaclamu ljahra wixii lala jahre kor loo dhiga waa ogyahay wamaa yakhfaa iyo wixii qarsoonaba iyo wamaa ay iladii yakhfaa qarsoonaanaya labadan aayadood laba arimood bay ka kala hadlayaan aayadda hore iyo qayb kamida mida ah aayadda dambe ilaa ilaa maa shaa allah intaasi calaaqana waa leeyihiin aayadda hore waxay tilmaantay oo qaybteeda hore nabiga loo ballan qaaday waxyigii ku soo degayey ee jibriilu u keenayey in ilaahay u damaanad qaaday inuu u xifdinayo oosan halmaamaynin wixii alla doona maahane waxayna ku timid nabiga alai slam ku iman jirtay nabiga marka lagu aqrinayo amaad hadhow garan weydaa markuu dhammaadee lagaa taga intuu yidhi yuu mararka qaarkood isagoon kii dhammaanin buu ka soo daba akhrinayay markaasaa waxaad iska dhegaysa adiga annagoo xagga minallaahi aa kuu ballanqaadayna wixii la akhriyey inaad xifdinaysoodan halmaanaynin macnahaasi meelo kala duwanoo dhowra ah baa qur-aanka lagu sheegay suuratu alqiyaama waxaa la yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calaynaa jamcahu wa qur'aanah faidaa qara'naahu fatabic qur'aanah laa tuxarik lisaanak bihi lisaanak carabkaaga waxbaan ku dhaqdhaqaajin waa ka daba akhriin litacjala bihi inaad dedejisooo durbaad akhrido waxba ha dedegin ina calaynaa jamcahu annagay tahay kulmintiisa aan qalbigaaga ku kulminna dhammaantii wa qur'aanahu iyo akhriskiisa inaad akhrido oo kaa fakanin uma ina calaynaa faidaa qara'naahu haddaan akhrino dham kuu dhammayno fattabic qur'aanahu akhriskiisana raaco ka dambe uma ina calaynaa bayaanahu korka ahaatay xagga annagoo rabbi inaan kuu caddayno garan waayin waxaa la mid ah aayad kale suuratu طahaa ku yihi walaa taxjal biاlqur'aani min qabli an yuqdaa ilayka waxyu qur-aanka akhriskiisa waxba hadadejinin inta la dhammaynayo waxyiga socdo uu ku dhammaanayo waxba durba akhrisa degdegin maxaa yeelay inaa naxnu nazalna dikra wa lahu laxaafiduuna taasi waa macnahaas ilaa maa shaa allah intuu ilaahay doono maahane macno kale ay tilmaamaysaayo qur-aankiisaa loo soo dejiyey ee nebiga la xifdisiiyey qaybbaa hadduu ilaahay doono inuu nasakho qaybo nasakheeda ka midoo ka saaro qur-aankiisa oo aayaddii uu bedelo baa nabiga la halmaansiinayaa marka aayaddii wax kalaa lagu bedelayaa ma nansakh min aayatin ow nunsihaa naati bikhayrin mina aw miliha wixii aanu aayadeenna sakhno ow nunsihaa aanu halmaansiino naati bikhayrin mina mid idinka fiican baan keenaynaa aw miliha ama mid lamida waidaa badalnaa aayatan makaana aayatin wallaahu aclamu bimaa yunazil aayaad aayad lagu bedeli karayo walidaalika saxaabada qaar ka mida baa nabi baa habeen salaatuleil tukanaya aayad qur-aanka ka mid ahaydooda weli ogaaninoo laakiin la nasakhay nabigana la halmaansiiyey bay suuraddii ku dareen markaasuu wuxuu yidhi aayaddaasi unsiituha waa laya halmaansiiyey intii kadib way ka daayeen saas darteed aayadda ah qaybta dambe innahu yaclamu ljahra wixii lala jahra ilaahay waa og yahay wamaa yakhfaa iyo wixii qarsoon ilaahay baa wax walba og cilmigiisuna kaamil yahay wax ka qarsoonna aan jirin macnahaana meelo badan baa qur-aanka laynoogu sheegay yaclamu khaa'inata alacyuni isha wax khiyaanaysi og yahay wamaa tukhfi suduur iyo calooshiya laabtu waxay qarinayso rabbi waa og yahay yaclamu sirakum wa jahrakum wa yaclamu maa tagsibuun wixii aad kor ula soo baxdaan iyo wixi aad hoos u qarsataanba ilaahay waa og yahay oo wixii aad shaqaysataan oo dhan yaclamu sira wa akhfa laa takhfa minkum khaafiya soo maaha wax idiin qarsoon ma laha saas darteed ilaahay wax ka qarsoon ma laha wax lagala dhunta ma laha wax hoos u hadalse ilaahayna maqlin la yidhaahda maaha meel cidlaha waxaad la dee waxaad uurka ku haysana ilaahay waa isugu mid caliimun bidaati suduur waa maa taktumuuna waxaad qarinaysaan ila kii og wahay marka cilmigaa waasicee wax walba ilaahay og yahay inaad ku xisaabtanta weeye waxay caloosha ku haysataba haddii la og yahay waxa xun caloosha ku haysa inaad ka xishooto mar weeye marna inaad ilaahay ka cabsato inuu kuu qabto kuu ciqaabo wey wanuyasiruka waanu kuu fududaynaynaa lilyusraa dariiqadii fududayd shariicadaada iyo diintaada iyo camalkeedu mid fudud baan kaaga dhigaynaa oon addoommada dhib ku ahayn oon mu'miniinta dhibaynin oo sahlan qaadashadeeduna ay fududdahay wanuyasiruka waanu kuu fududayn lilyusraa dariiqadii rabbi lagu caabudi lahaa lagu raalligelin lahaa lagu noolaan lahaa baa ee fududayd baanu kuu fududayn aakhirkana jannadii oo laysu fududeeyay gaari doontaa sida suurado kale lagu sheegay macnaha tilmaamaya inuu ilaahay fududaynaya shariicada diintuna ay fududahayna meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr ilaahay fudayd buu idinla doonayaa culays idinlama doonayo waxaanu leehay fii suurati اlbaqara ramadaanka iyo soonka marka laga sheekeynayay bay ahayd fii suurati nisana ilahi wuxuu ku yidhi yuriidu allaahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifan ilaahay wuxuu doonayaa inuu idinka fududeeyo insaankuna waa iska tabar iyo itaal mar kale ilahi wuxuu yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xarajin millata abiikum ibraahiima waa diintii aabbihiin ibraahim ilaahay culays ma gelinin waay ilaahi subxaanahu wa tacaala diinta culays idinkagama dhigin wamaa jacala calaykum fi اddiini min xarajin waay mar kale ilahi subxana wa tacala waa ku le maa yuriidu اllaahu liyajcala calaykum min xarajin ilahay ma doonayo culays muxuu la doonayaa yuriidu bikum اlyusra waay fudaydkaa la isla doonayo xataa ambiyadii naga horreysay diintan ka dambaysa markay timid wayadacu canhum israhum wاlaglaal alatii kaanat calayhim waa kilihi suurat اlacraaf wanuyasiruka waanu kuu fududayn lilyusraa tii fududayd nabiga ala slam waa kuu xadiidkii xasan ka ahaa fadakir in nafacat الdikraa sayadakaru man yakhshaa wayatajannabuha alashqى aladii yasla الnaara اlkubraa ثuma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa ilahi subxana wataala wuxuu leeyahay fadakir waani dadka in nafacad hadday anfacayso adikraa waanada sayadakaru waxaa waansami doona man yakhshaa qofkii alla ka baqayaa waansami doona wayatajanabuhaa waanadaa waxaa ka fogaan doona al ninkii gaalnimada badnaabaa ka fogaan doona nasiibka daraa alladii kaasoo yaslaa ku guban doona annaara naarta alkubraa ee weyn suma laa yamuutu dhiman maayo fiihaa naarta gudaheeda walaa waxyaa noolaanna maayo nololna ma haysto mana dhiman doono macaanida aayaddan ay tilmaantay waxaa la yidhi fadakir waani in nafacat hadday anfacayso addikraa waanadu naga hadday xutarayso waani nabiga si goodna waani waa loo yidhi laakiin aayaddani waxay la mid tahay suurat naasicaad aayaddii aynu ku soo marnay inamaa anta munduru man yakhshaaha waxaa tahay qof u digaya cidda ka baqaysa ilaahay iyo qiyaamada imanaysa ka baqaysa waxaa kaloo la mid tahay aayad kaloo ilaahay ku yidhi inamaa tunduru man itabaca adikra wa khashya araxmaana bilghayri qofka ilaahay ka baqaya dikrigaa iyo waxyigaana raacaya unbaa adigu u digaysaa waxaa laga hadlayaa kaa unbay digniintaadu anfacaysaa oo wax u taraysaa oo ku intifaacaya wa ilaa si guudnanigu cid anfacda iyo cidayna anficinba inuu ummadda u wada digo waa la amray fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytir baa suurat lghaashiya nagu soo socota ilaahi subxaana wa tacaala digniin guudna waa faray si gaarana digniintiisa inuugu sii daryeelo dagaalka dheeraadkaana ku bixiyo dadka ay gelayso baan suuratu cabas bilowgeeda ku soo marnay lacalahu yatadakaru aw yakhsha qur-aankana cid allaale ciddii ka cabsanaysa ilaahay cadaabkiisa awaanadiisu anfacdaayo in daryeel gaara ah la siiyo sayadakaru waxaa waansami doona man yakhshaa qofkii alla ka baqaya wayatajannabuhaa waxaa ka fogaanaya al kii ayaanka daraaye kaasaa ka fogaanaya waan ku waansanaynin sax waanadii way gaartay oo fa andartukum naaran taladaa laa yaslaaha ila alashqaa alladii kadaba watawallaa isagaa ka jeedsaday ee digniinteeday gaartay baa halkaa laga gartay uma laa yamuut dhiman maayo fiihaa naarta walaa yaxyaa noolaana maayo naarta haddii la galo lama dhinto cadaabkao dhanna waa ku yimid wax kastoo lagu dhiman lahaa oo nafi ku bixi jirtayna waa joogaa mana la dhinto naarta laa yuqdabu aladiina kafaruu lahum naaru jahannama laa yuqdaa calayhim fayamuutu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha kadalika najzii kula kafuur ilahi wuxuuhi kuwa gaaladaa naar jahannamay leeyihiin intii la xukumo dhiman maayaan cadaabkana laga fududayn maayo gaal kasta saaun baa abaalkiya waa suuratu faatir baan u malaynayaa inay ahayd aayaadka ilahi suuta innahu man yaati rabbahu mujriman faina lahu jahannama laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa qofku isagoo gaala rabbi la kulma jahannamu gelayaa dhimanna maayo noolaanna maayo waxay saas tahay si kastoo cadaab kastoo dad loo dhiman lahaa ninkaasi waa la kulmay walidaalika aayaadka ilaahay ku yidhi yatajaracuhu walaa yakaadu yusiicuhu wayaatiihi اlmowtu min kuli makaanin wamaa huwa bimayitin wa min waraa'ihi cadaabu wixii buu liqayaa cadaabkii mana dhuuntana uma marayo wayaatiihi lmowtu min kulli makaanin geeri iyo wax loo dhintaa meel kasta kor iyo hoos iyo midig iyo bidix oo meel kasta maxaa laga wadaa aayad kastaa kalaa lagu fasiray lahum min jahannama mihaadun wa min fowqihim khawaash waay jahannamaa loo gogli korkana waa lagaga deli wamaa huwa bimayit laakiin ma dhimanayo wa min waraahi cadaabun qaliid in اlmujrimiina في cadaabi jahannama khaaliduun لا yufataru canhum laga nuqsaamin maayo wahum fiihi mublisuun way ku quusanayaan quusta halkaasay ku dhammaanayaan saa darteed laa yamuutu fiiha uma laa yamuutu dhiman maayo fiihaa naarta uu ku jiro walaa yaxyaa noolaanna maayo nolol macnana noolaan maayo waa cadaabkaa dulligaa dhimanna maayo naftu intay ka baxda xanuunkii halmaami maayo mar allaale jirku markuu gubtana kulamaa nudiyat juluuduhum badalnaahum juluudan hayrahaa liyaduuqu lcadaab waay haraggan markuu guto mid cusub baa loo samaya siuu koylka cadaabka si freeshoo cusubu dareemo allah inaga badbaadiyo halka saacaa cashir ku daynaynaa inta kaliyo usbuuca dambaan isugu iman doonaa subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk